kul wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yarn ismaqal wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan sabti weeyaan waana shan iyo labaatanka febraayo sanada labaatan saddex iyo labaatan saaxiibada barnaamijka ciyaaraha duurka yarn waxaanu ku eegi doonaa kulamada la ciyaari doono maanta brimier leaga kooxda kubadda cagta arsenal hogaamiyaasha waryeelka brimier leaga ayaa ciyaaraya oo lixda maqrinimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta leicester city sidoo kale kooxda kubadda cagta man city iyagana waxay booqan doonaan garoonka barmouth ay ku ciyaarto liverpoolna caawa koo iyo tobanka habeenimo rubi dhiban ayay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta crystal palace kulanka ugu xiisaha badan maanta jira waa kulanka u dhexeeya caawa atletica de madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid waana kulanka derbiga hawayaan seereada talyaanigana napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta imboli ayaa wada ciyaaraya waxaynu eegi doonaa saaxiibada sidoo kale waxaynu eegi doonaa tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir maanta waxaa markaa wada ciyaari doona oo istaadiyaha muqdisho kulanka labaad waxaa ku madalsan warta nabadda iyo waliba waa beri ayaa wada ciyaari doona sidoo kale istaadiya muqdisho ee koowaad waxaa ku wada ciyaaraya hilwaa iyo weliba degmada dayniile waa mid kamid a ah kulmaha xiisaa badan weeyaan kulamada labaadna markaynu eegno istaadiya muqdisho waa istaadio injineeriso waxaa ku balansan yaaqshid iyo weliba degmada cabdicasiis oo markaa ku ciyaari doonaan sidoo kale garoonka injineeriso waxaa ku madalsan shibis iyo weliba kooxda kirsbaali ama deegaanka kirsbaali dhammaan kulamadaasi aynu eegi doonaa saaxiibada kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa soo dhawaada cabdirasaaq iyo barnaamijka farsameynaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo barnamijka soo dhawaada waayahay saaxbada haddiinu ku bilaabno tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir iyo balcad haddiinu ku bilaabno kulmadii shalay la ciyaaray degmada howlwadaag ayaa eh, la garaacay oo degmada shangaani ayaa halgooli waxba ku garacday degmada howlwadaag tartankii degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir kulamadii shalay dhacay marka shangaani sanadkan iyagana waxay doonayaan inuu fiican ka gaaraan tartankan degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir sidoo kale degmada dharkeeley oo ah kuwa difaacanaya tartankan ayaa garaacay deegaanka yihahda daarusalaam saddex gooli waxba ayaa lagu garaacay dhanka wadajirna hodan ayaa garaacday oo waa laba gooli hal ayaa lagu garaacay degmada hodan waa kulmadii shalala ciyaarweyaan halka boondheer iyagana ay guul muhiima ah ay ka gaareen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo hal gool ayay kaga badiyeen reer balcad marka kulmada xiisaha badan shalay la ciyaaray weeyaan iyadoona maanta ay jiraan kulamo kale oo xiise badan oo markaa dabcan la ciyaari doono iyadoona degmooyinka ee eh, iminkanba maanta ciyaaraya ay ka mid yihiin kulanka labaad ee muqdisho stadium waxaa ku madalsan wartan nabadda weliba degmada waaberi marka labadaa degmo ayaa wada ciyaari doona waa kulamo xiise badan weyaan iyadoona warta nabadda ay doonaya inay guuleystaan halka sidoo kalena waaberi ay doonaya inay guuleystaan marka labadaba kulanka muhiim ayuu yahay in markaasi dabcan midkooda u guulaysto dhanka kalena markaynu eegno waxaa wada ciyaari doonaa hilwa weliba dayniile marka hilwa iyo daniel waa kulan kale oo xiise badan degmada dayniile iyagana hal kulan ayay badiyeen hal kulan ayay dhibco lumiyeen halka hilwa iyagana markaa dabcan markii la eego ay dhibcohan ay u baahan yihiin marka degmada dayniile iyo hilwa waa kulan kaleeta oo xiise badan sidoo kaleeta waxaa wada ciyaari doona dhanka injineeriiso stadium ku madalsan degmada yaaqshid iyo weliba degmada cabdicasiis yakshiid sanadkan ujeedadeedu waxay tahay inay guul gaaraan marka lix dhibcood ayay hantin doona haddii kulankan ay guul ka gaaraan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir cabdicasiisna kulankaana muhiim ayuu yahay oo waxay doonayaan inay markaa guulaystaan dhanka kale tan ah lugta koowaad ee injineeriso stadium dhowaan waxaa ku madalsan shibis iyo weliba degmada ama deegaanka garas baaley garis baaley waxay doonayaan inay dhibco qaataan sidoo kale degmada shibisna waxay doonayaan dhibca inay qaataan marka waa kulamada adeeg ee maanta la ciyaarayo tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad sanadkan markiaynu eegno marka waynu arki doonaa ciddii ku guuleysan doonta ama ciddii wareegi kale Ah soo gudbi doonta dhawaana wareeg gurubyada ayaa lasoo afjari doonaa oo markii la eego tartankanba waxaa la saadaalinaya in iminkanba in degmooyin iyo deegaano qaarba iminkanba wareega gurubyada ay ku hari karayaan waayahay dhanka caalamka haddiinu eegno waxaa jira kulmo xiise badan horyaalka bremeliga kulmo xiise badan ayaa la ciyaaraya iyadoona hogaamiyaasha horyaalka bremeliga the ganalis ay yihiin kuwa lixda maqrinimo ciyaari doona arsenaal waa ku hogaaminaya horyaalka bremeliga sanadkan ujeedadooda waxay tahay guuleysiga horyaalka bermeliga laba dhibcood ayay iminkan kaga hogaaminayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city caawa lixda maqrinimo waxay ku ciyaarayaan garoonka weyn ee king bow stadium michael atete weliba ninka layrahdo brenden rogers ayaa ishaya marka caawa waynu arki doona haddii kooxda kubadda cagtay arsenal ay guul kala gaari doonto the ganaris waa kooxda ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga inkastoo shantii kun ugu dambeysay laba ka ah laga raacay kulan barbadhacay galeen kulankii astonvilla ayay kambaag cajiiba ah sameeyeen afar gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta astonvilla marka kulanka waxay doonayaan inay badiyaan marka waxaa leeyahay arsenal hadii ay doonayaan horyaalka bermaliga waa in dhabaha guusha ay sii wadaan ay guulahay si ka dhigaan so kale hadda waxay garaaceen kooxda kubadda cagta stanvilla laster ay garaaceen marka laster hadii waa laster haddii caawi ay garaacaan waxay ka dhigan arsenal ay weli tahay koox inabaanan caadi ahayn kadibna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sidhamptom kadibna waxay la ciyaari doonaan kow iyo ee lagu magacaabo waa kulanka markaynu eegno laster city caawa ah, hadii ay la ciyaaraan kulanka xiga waxay la ciyaari doonaan everton oo toddobaadkan markaynu eegno gudihiisa everton ay markaa la ciyaari doonaan kadib bermouth kadib waxay la ciyaari doonaan fulham ugu dambeyntii crystal palace ilaa iyo lidis waa kulamada xiga weyaan ganars kulmada kooxda cagta arsenal way ka adag tahay kooxda kubadda cagta laster city markaynu eegno shantii kun ugu dambeysay afar ka mid a ah, ayay adkaatay kooxda kubadda cagta arsenal iyadoona guushii ugu dambeysay arsenal ama guuldaradii ugu dambeysay lester ay u geysato arsenal ay ahayd shanlabaatanki oktoobar labakuabaatanki markaa jemi fardi uu halgool oo sideetan daqiiq markay mareysa ka dhaliyay arsenal markay ku ciyaarayeen garoonka imaaty stadium laakiin kulmadii ugu dambeysay kulankii ugu dambeeyay afar gool laba ayaa lagu garaacay mar labai waxba mar labai waxba mar saddexi hal marka arsenal way ka adag tahay kooxda kubadda cagta leicester city markaynu eegnaha thomas bartey ayaa laleeyahay uu soo laaban karaya ninka laakiin elen iyo weliba gabriel jesus ayaa kulankaa maqan inkastoo la saadaalinayo in gorgi ama gorgino kusoo bilaaban karayo ishaka odigaad ilaa bokasaka martineri inkatia senshenko weliba saliba iyo ninka layirahdo gabriel ilaa white ilaa ninka layirahdo ramsadali marka waa ka kulamada xisaab badan weeyaan saxbadana oo iminkan baa leelanka ka yeenen sawacayana fursadaynu sii doonaa barnaamijka iga qayb qaadan karayaan markii aanu eegno falqeynta guud iyo weliba saadaashooda ay ka dhiban karayaan kulmada jira saaxiibada ugu horeeyana ayaynu soo qaban doonaa waayahay saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaynu fursada siin doonaa iyadoon aynu eegi doono kulmada kale jira bal saaxiibka ugu horeya saaxiibada ugu horeysa ayaynu fursi doona soo aad iyo aad waa ka walaashay soo dhawow barnamijka waa la socdaa inbadan aadaa kuu salaamaya barnaamijka waa la socdaa magaxaasaa kuu raaciyo kadoorey silhaan waayo degmada yaabsibaa ku aad iyo aad soo dhawo aadaa umaasanaysaa orta darta intaan u gudagelin premier leaga haddii aan ku hormaro tartanka deegaanada iyo degmooyinka degmadooda yaabsiga orta sanadkii hore suuseynala ku harnay kun sanadkan waxaan rajeynaa inaan gebi ahaanba ka guulaysan koobka aad iyo aad haddii aan kusoo laabto premier league horta anagu beeslisaa taageeraa arsenal sky blue kuudaran origin axadana karaatan qaabkaan ku tan iyo labada kun iyo toban todobadii koobma ku guulaysan axadana insha allah inaan ku guulaysan waayahay walaashay baan kaga mahad celinayaa waa ka saaxiibada kale aynu fursadda siin doonaa oo barnaamijka qayb qaadanaya iyadoona saaxiibada iminka bargeysanayaan barnaamijka ciyaaraha warka n n bal soo dhow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma soo dhow saaxib waa lagu maqlaa kulanka arsenal iyo leicester city waxaan rajeynayaa inay barbare ii galaan taageero manchester united eh, aan ahay haad iyo sanadkan waxaa weeyaan waa sanad ay maskaxda u degan tahay oo ay raaxaysanayaan markaynu eegno aad iyo aad waa kooxda keliya afar koob ku tartamaya bal ka waran sanadkan rajada aad ka qabtaan markii la eego afarta koob inaad ku guuleysan karaysaan haddaan afarta qaado wayna laba ka mid ah inaan qaadna rajeynayna insha allah sanadkan waa kacsannahay muddooyinka dambe ugu dambeeya aragtay cambagi kooxda hadday waa kaga mahad celinayaa saaxib waa yahay saaxibada kale aynu fursad siin doonaa waa kaaren manchester waxay sanadkan waa kaaren manchester sanadkan waa sanadkoodii cid ka hadli karta ilaahay abuurta malahan saaxibada kale aynu fursad siin doonaa barnaamijka qibqaadanaya oo si toosa barnaamijka aynu siin doona so dhow waa dhawa abdishiir aad yaase cabsare waa ku maqlaa soo dhow waa saaxib cabsaa maanta guul u rajeynaya aad iyo aad aad iyo aad haye laba iyo hal ay ku badinaysaa naadiga manchester united rashford ayaa ka dhaawacan aad iyo aad maalmahan damba rashfordaa wada ma aad iyo aad marka rashford bandhigiisa hadii meeshaas laga waayo waa aragta hadda kulan walba yaa gool leyay rashford rashford aad iyo aad diga laba iyo halaa looga qaadi doonaa koobka newcastle unitedana league cup qaadi doonta aad iyo aad aad iyo aad waa ka liverpool ka waran liverpool ha ka shakinaada liverpool arsenal taageero laakiin liverpool waa naadiyaasha ma dhintayaasha ay ku jirtaa waxaa laga yaabaa kulankaa real inay afar gool waxba ku badiso liverpool ha ka shakin weliga waxaaba ciyaartoy fiican ay haysataa inay bandhig suubiyaan hada kahor inay bandhig fiican suubiyeen oo oo jeerad iyo shaas alamsi ee soo laabtay lagu yaqaan liverpool kan baaga <laughs> aad iyo aad waxaad dareemi kartaa fiinaal ayadoo saddex ewer lagu geeyey aad iyo aad an qofka inuu jabaa laga yaaba aad iyo aad marka waxaa waay liverpool waxaa waay waa kaalmaheeda hore waa soo celiso doontaa saan afarta sare waa imaan doonta insha allah man unitedna wax muu ahaayoba waa bandhigooda waxaa waay waa waxaa waay sida caruur oo kale waa man united aad iyo aad dambo marka leesdho waa meel fiican ay gaare leesdhaha waa gadaal u dhacee waa ka iga qortaas aad iyo aad bal ka waran chelsea ka waran ayadan xaaladeeda chelsea ayada waxawaay waa ciyaartoyda la qabsi rabaan barnaamijkooda waxaawaaye ayaka inay bandhig fiican suubiyaana laga rabaa macalinka wareersan macalinka chelsea leeli uma qalmo inuu chelsea ou joogo sababto waa ah ciyaartoydu kala fahmi la-yahaaba aad iyo aad waxa kale m maalin wuxuu keenaa eh, nuuna maduunki <laughs> maalin fafano delsiina ah, ciyaartoyda len abtoos ma baha heeba qof hadii falakis iyo yarkaan aadid ah, ha forsis sofana eh, gaanib mm. la siiyo aad aad garabka kalena lagu soo bilaabo mutrig iyo kees kaloo diraaba qabaawa aad iyo aad ninka waxa weeye waxa weeye kii havert oo kale noqday kii havert kii havert markii la keenay sideed min inay laga soo bixiyeen aad iyo aad qofka marka lacag badan laga soo bixiyeen ah, waa ogtaa saxaafadda ingiriisku waa aaday ah, pressure u saaraan maadaama boqol milyan tahay hadda garanash <laughs> maalmaha guriga ma aragti xaaladda <laughs> u diganta brian kol kale imaaday aad iyo aad marka waxaa waaye ninka boqol laga soo bixi berimi ninkaas horaalkan bandhig ma ka saxaab aad iyo aad aad saxibkii waan kaga mahad celinayaa waa ka waa ka waa ka saaxiibkeyga wuxuu taagan yahay <laughs> magister waxaa weeyaan xaaladooda waa ka laakiin caadihi marka laga hadlo magister sanadkan dadka inta badan waxay leeyihin magister meel uma socoto laakiin magister eh, markii eh, dabcan ciyaartooydaadii muhiimka ahaa marka inkastoo dhaawac uu yahay waxyaaba ugu xun hadda raash haddii laga dhaawaco ama raash uu dhaawac shaki la gelinaya xataa kulanka newcastle haweenada waxaa le ninkaa ma ciyaari karayo laakiin waxaa la aaminsan hadii rash uu dhaawacmo manchester xaaladeeda waa kaca alwasahal ayay noqon doonta saaxiibada kale aada iyo si waa dhaway cabdirashiid absalaam adi dhamaan dhageystayaasha eefada idaacadda aad iyo aad waan kaa qaaday so dhow aadaway waa dhawa lacagka nimcahaas waa nimcaa barnaamijka la socotaa aadawey haye soo dhow waa dhawahay taageeray karamis waay eh. aad iyo aad ganaris aawd caawl waxbar baa dhigaa rajaduna aad eh, aad bal caaw waa waa waa rajadiinu waa xalaayo kusud afidha waa lawaal reeba sidhaa markaa caaway haad iyo aad haad iyo aad waa ka waa kasoo laabateen aad iyo aad ka walaashay waan kaga mahad celinaya saxaabada kale aynu fursad si doonaa barnaamijka iminka ka qeyb qaadanaya oo waa ka aad iyo aad soo dhow adigii farsamayaqaanka saaxiibada barnaamijka horaanta kaga qeyb qaatay kuwa hadda kusoo wajahan aad yaad dooranaysa walaashiisa dhow aad yaad waa ka barcelona waxa weeyaan caawa laakiin cadowgaaga real madrid ayaa atletic madrid a ciyaareysa sideed dhibcood ayaa ku hogaaminaysaan liverpoolna xaaladeeda waa ka oo tobafoorka rajo fiican ay ka qabaan balse dhow horta waa maasantaha isbuuci aanu kasoo gudubnay waxaawaaye labada labada kooxood isbuuc u fiican maysan ahayn mhm. liverpool championkaa laga reebay sidoo kale barcelona na barcelonana eurube yaa laga reebay waxaawaaye isbuuc aada u xunaan dhihi karaa dabcan isbuucan kulamada la ciyaaraya haddaan usoo laabto hogaamiyaasha horyaalka ciyaari doona galabka in badan arsenal qaada sanadkan waa taageersanaya saamino aad iyo aad horyaalka intay saddex mar qaadan city arsenal ha qaadaa la yaacan aad iyo aad in badan waxaan laba gool iyo ewer inay ku badin doonta kooxda kubadaha cagta ee arsenal sidoo kale city way dheeleysaa bani muuse u bixi doontaa dee inkastoo koox yar ay tahay haddana forest barbardhacda lasoo gashay mhm. inay kasta oo dhibcaha ahaan karaan laba dhibcood ku hayn karta arsenaal sidoo kaleeto liverpool oo ciyaaraysa guula ah u rajeynaa waxaawaaye horyaalka labadii kulan ugu dambeysa waa soo laabana laakiin championkia ah, waxaa nugula wacdareeye <laughs> aad iyo aad dabcan waxaa rajeynaa laba gool waxba inaa ku badin doono kulanka aad u xiisaa badan oo beri soo dhici doono newcastle iyo manchester united horta kulan aada u adag waaye ani ahaan koobkaas waxaa manchester united oo caleemo saarantaa minus aad iyo aad aad iyo aad afar kooday ka qayb galaysaa afartaas koobna ani ahaan waxaan isleeyahay laba koobay qaadi kartaa labadaas koobna waxaa waaye yurub liiga iyo carbow kaabka aad iyo aad efa kaabka waxaa weeyaan laakiin macqul baa maaleeda premier league iyo waxaa waaye f a kaab ma arkeysa isleeyahay ani f a kaabka city inay qaadi doontaa argentiina sidoo kale premier leaguena kooxdii waxaa waaye sanadkii labada kun iyo afartii ugu dambeysa arsenaal inay iska qaadaa rajeynaa manchester united aa ku badin doonto laba googoo london derbiyaa jiro britolo sidoo kale arndhe chelsea tottenham maxaala chelsea jugtu waa ku socone labii ibra loogu badinaa safur wanaagsanaalkeed waa ka taageerayaasha liverpool waxay leeyihiin waljalasiy waa ka halasii garaacay leeyihiin oo jugta waa kusii soconaysaa waa ka eh, inta badan ciyaaraha waa iska fani marka jalsi xaaladeeda caadiyan marka la fiiriyo <laughs> xaalad daran ayaa haysata marka waxa weeyaan xataa eh, ninka la yihahdo garham wuxuu aaminsan yahay taageerya chelsea waxay waxay taagan ayuu leeyahay in xataa markaa ilmeygii iyo maxaa la aniga xataa inay dilaan marka yacni taageerayaasha aad iyo aad ay u yihiin markii la eego taageerayaasha the blues waqti xun ayay qaadanayaan chelsea markaynu eegno waa kaa saaxiibada kale ayaynu sii doonaa barnaamijka imaanka soo dhow aad iyo aad aad iyo aad soo dhow sacab waa dhow cabdirashiidow hadiida oo ku sugan olodaag waa ka saaxiib sari barnamijka oo la socdaa qodobka dooda iga dhaxun aad iyo aad aad iyo aad bal ka waran ciyaaraha jira arsenal la saray la ciyaari doonta markaynu eegno kulmada jira ee eh, kulanka derbiga ah eh, ee derbi madrid iyo real madrid waa real madrid iyo letka madrid aa wada ciyaaraya soo dhow markaa waa dhamaatay kulanka premier league haddii aan ku hormaro lester city kooxda dawacooyinka waxay wajihi doontaa kooxda arsenal aad iyo aad ciyaartaasoo runtii khatarteeda leh kooxda arsenal oo runtii premier promotion koob iyo toban ciyaartooy keliya leh isla markaasna aan wax bedel lahayn ayaa markaas waxay wajihi doontaa kooxda lester city ee ferdi kulankaas ani barbaran u rajeeya cabdirashiid oo kooxda arsenal oo tabarteeda waa ka haddii dhinac madrid derby aan tagana runtii waa atlantic madrid iyo real runtii losbalanka sii lahay maadaama kooxda atlantic madrid ciyaaraha noocaan oo kaleeta ay dagaal iyo foodo garoonka ka samayso diego simeonin oo markaasi laga khibrad baday oo angeloto oo markaasi wil uu ku hogaami kara saasaan qada cabdirashiidow aad iyo aad aad iyo saabki waa kaa mahad celinayaa waalaa munaabo waa ka saaxiibada kale barnaamijka ciyaaraha door ka yenin ka qeyb qaadanaya ayaanu oh, fursad siin doonaa oo oh, iminkanba soo wacaya goordhowna falaqeyn kale aynu eegi doonaa ciyaaraha jira markaynu eegno ee kulanka udhexeeya kooxda kubada cagta barmouth iyo kooxda kubada cagta mancity mancity waxaa la saadaalinaya saddex gool ala kaga badin kareysa kooxda kubada cagta barmouth inkastoo mancity ayadanba iska e, xaaladana haysato mancity xil ciyaareedkan waxaa lagu eedeynayaa ama waxaa leeyahay e, ma badin karayaan saddex kulan oo xiriira marka Eh, iyadoon aynu ognahay kulankii ugu dambeeyey waxay barbadhac la soo galeen arbi lipsig dhanka bermeligana koox kubadda cagta nitahan forest ayay barbadhac la galeen marka caawana baarmuus ayay la ciyaari doonaan bal soo dhow aad iyo saaxib sare codkaaga sar uqaad soo dhow aad iyo saaxiibka yaxay barnaamijka la socotaa waa kaa barnaamijka soo dhow bal ciyaaraha jira horta ciyaaro waxaa jira mataqaana aad iyo aad u tahay aad iyo aad anaa waxaa leeyahay arsenaal ma laga badin doonaa aada iyo aad waa ka arsenal waxaa waa qabaan flygool iyo ever real madrid iyo atletico madrid waxaa isleeyahay in barbaro gooli gool ugu dhamaan doono aada iyo aad aada iyo aad waa ka taageerayaasha liverpool waxaa leeyahay waa soo kabanayna waa ka waxaa leeyahay christian palace wax waa garaaci doona hora usii socon doona laakiin real madrid inta noo soo geysay waxaa real madrid waa loogayahay kulanbadii finaalka ciyaaraysay aada iyo aad isku taqaan waa ka saaxiibkeyga waan kaga mahad celinaya waa ka taageerayaasha liverpool waxay aaminsan yihiin horta wax walba kubaddu waa caddi madoobeyaan eh, inkastoo todobaadkan la garaacay kooxda kubada cagta real eh, atletic liverpool oo yacni saddex gool ay u baahan yihiin inay soo gudaan dadka inta waxay leeyihiin ma sameyn karayaan kambaagaasi way sameyn karayaan lama diidiro laakiin xaqiiqadu waxay tahay eh, real madrid oo hoomkooda ku ciyaarayaan oo haddana gurigaagii saddex af shan gool lagaaga soo dheliyay marka waxa weyaan waxaalad kale ay u baahan tahay haddii laakiin anfield stadium lagu ciyaari lahaa sheekada si kale ay noqon karaysaa laakiin wax walba ka filowayaan real madrid iyo liverpool markii la eego liverpool inta badan caanaya ku tahay kambagyo cajiiba ah inay sameeyaan markii la eego champions leaga laakiin waynu arki doonaa laba toddobaad kadib ayay wada ciyaari doonaa liverpool wila kooxda kubadda cagta real madrid laakiin hadda boqolkiiba siddeetan ilaa boqolkiiba sagaashan real madrid lugta koowaad ee lasii gashay wareega sideedda ee uefa champions leaga waayahay saaxibada kale ayaynu eegi doonaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya balse dhow aadaad walaashay barnamijka kula socotaa aad iyo aad aad iyo aad waa kaa aad iyo aad rerman city waa kaa xil ciyaareedkan waxaa qaadanaysaan xilli ciyaareed dhexdhexaad a oo masity lama dhihi karayo sanadkan way khatar badan tahay sidoo kale way ka jirtaa lama dhihi karayo kulan waa badinaysaan kulan barbadhac kulanna waa badan bal ka waran xaalada masity <laughs> aad iyo aad anagoo saal u liita haddana waa ismid aad iyo aad aad iyo aad sida arsenaal oo kale manihi oo koob iyo toban keliya kufaanayso hadda tusaale arsenal jonas baasiyaa ka dhaawacmay hadda arsenal waaba loo baqaabo kuwanka la sare labadii eurana loogu badin doona arsenal anagana afari euron badin doonaa sanadkaana sanadkiisa saxaado xiriiran la siina bundliga waxaana soo barbarayn doonaa soobare alex ferguson aad aad marka rajadiina madrid hadee aan ku udagalane atletico madrid real madrid kooxdeeda real madrid labadii eur ku badin doona ka walaashay waa kaaga mahadcelinayaa waa ka aad iyo aad aad iyo aad <laughs> waa ka mancity waxay leeyihiin marnaba ha ka shakin mancity waa sax mancity cid ka sheekin karta ilaahay abuurta malan sababtay tahay mancity waa kooxda keliya shantiisana ugu dambeysay afar ka mid ah horyaalka bremier league ay ku guuleysanayeen marka mancity mar walba marka waxaa weeyaan breshar ma saarno mar walba waxaa breshar saaran kooxda kale arsenal oo kale ilaa manchester united oo kale iska daa liverpool iyo iyo kooxda chelsea waxa weyaan xaaladooda waa iska alow sahl weya waayahay saaxiibada kale aynu fursi doona barnamijka aa balse dhow aad aad wacalaykum salam waraxmatullah wabarakatu dhow waa dhawaan cabdirashiid magaceyga cali jaalle cabdirashiid markaan ka hadlo cayaaraha maanta jiro ay ka mid yihiin degmooyinka gobolka banaadir ahaan kulanka u udhexeeya waxaan aaminsanahay warta nabadda iyo waaberi inuu kulan aada u adag oo waan dareemi karnaa ordigley awoodda ay leedahay waaberi lafteeda kama yareysato beenliled ugu dhid maxaa dab yar shiri maydo marka waa arki doonaa kooxda baydo haddii aan ka hadlo kulamada jiro brimier leaga arsenal oo kale anigu marka waan jeclaalay arsenal caawa in laga badiyo aad i aadanaanaa taageera mancity ma fahamta cabdirashiidow aad i aad aad i aad arsenal ugu dhida guuldara urjay laster xeryaha qaarkoodna ay iska fiican tahay marmarka qaarkoodna mm. ay tahay koox inta badan laga badi karo waa dareemi karnaa arsenal la kulmay hadda awoodeeda kale awood aada u shaqeyd leedahay mancity city u rajeeyaa inay guuleysato oo aan wax ka baran doono darbaradii aan la soo galnay kooxdii jarmalka aheed iyo darbaradii ka horeyday iyo aan wax ka baran doono markii aan ka sii hadlo cayaarta udhexeydo real madrid atletico madrid waxaan ahaa taageero barcelona atletico real madrid waxaan u rajeeyaa guuldaro weliba laba iyo hal in looga mahad celinayaa godhow warka saacadda eh, aynu aadi doonaa laakiin eh, saaxibka ugu dambeeya ayaynu fursad siin doonaa oo barnaamijka iminka ka qayb qaadanaya waa ka bal soo dhawo aade ah. saaxibta barnamijka la socdaa waa ka bal ka waran kooxdaada liverpool way ciyaari saaca oo crystal balas ay la ciyaari doontaa bal ka waran Eh, guuldaradii xanuunka badnaa real madrid aad kala soo kulanteen bal ka waran ma kasoo kaban karaysaan inkastoo kulanka usu dhaweyn mamay dhankaas champions oo gooliyada kusoo guulaysataan balayaa leeyahay aad iyo aad dhankaas dhankaas ah, badan a intaasaa naga badan tan kale barcelona taageerahayaa cawada real madrid iyo atletic madrid riyaan in laga badiyaa rajeeya haddaa laga badi waayan barbaraha usii rajeyna waayahay waayahay waa ka aad kaga mahad saaxiibkii sidoo quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadatay iyadoona kooxda kubadda cagta marengeyska tan iyo markii eh, mundiyaalka dunida laga soo laabtay ama tan iyo markii sanadka cusub hadda februaar la maraya marka form ayay ku jiraan oo markii la eego laakiin sideed dhibcood ayaa loogu hogaaminaya haddii caawa la garaaco oh, marka sheekadu isbedeli doontaa haddana barcelona ay badiso marka ilaa ko iyo toban dhibcood ay sheekada noqon doontaa marka waxaanu ognaha kooxda kubadda cagta barcelona keliya hadda laba koob ay doonayaan in tartamaan waana koobka ama kooba dalreega iyo weliba horyaalka laliigaha marka maadaama yurub liigii laga soo reebay barcelona ujeedadooda ugu weyn waxay siin doontaa tartankan laliigaha marka real madrid koley xaaladeedanu arki doonaa laakiin caawa haddii la garaaco kooxda kubadda cagta marengeyska waxay ka dhigan tahay in iyo ay kala kulmi karayaan horyaalka laliigaha xil ciyaareedkan saaxiibada weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowra k n n haddiinu eegnana eh, dabcan ciyaarihii eh, la ciyaarayo markaynu eegno waxyaabaa iminkaba laga leeyahay kooxda kubadda cagta ah, liidka madrid weliba koox kubadda cagta real madrid kulankaas ayaa ugu muhiimsan markaynu eegno kooxda kubadda cagta ah, real madrid waxaa ka maqan xidigaha sida ninka yiraahdo alaba mendi iyo weliba ninka yiraahdo rodrigo halka rigulan iyo weliba ninka yiraahdo bale ka maqnaan karayaan kooxda kubadda cagta ah, liidka de madrid hadaynu eegno koox kubadda cagta marengeyska waxay ku ciyaari karayaan shaxdan thubatkatu waa anton rodriger iyo waliba ninka layidhaahdo maritow iyo carfajhal iyo ninka layihahdo nacho iyo kamafinga iyo ninka layidhaahdo cruz iyo ninka layihahdo madrija halka weerka ku ciyaari karayaan finicia chia green benzema iyo waliba ninka layihahdo fadi valverdi marka kooxda kubadda cagta real madrid iyo atletico madrid kulmadii ugu dambeysay markaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid ayaa markaa guulo waaweyn gaaraysay oo inta badan real madrid iyo atletic madrid markay wada ciyaarayaan marka inta badan kooxda kubadda cagta real madrid aad iyo aad ay ugu heshaa oo inta badan iyaga ayaa markaasi dawcan garaacda kooxda kubadda cagta atletic madrid marka mar hore ayaa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta atletic madrid inay garaacaan oo haddana hoomkooda ay ku garaacaan kooxda kubadda cagta ee real madrid marka Eh, inta badan kulmadii ugu dambeysay horyaalka markii la ciyaaray ama markii la ciyaarayo markaynu egno marengeyska waxay leedahay eh, dabcan konton iyo kow dhibcood iyadoona ay badiyaan konton iyo afar dhibcood tay kariyaan labayo labaatan kulan ayay ciyaareen lixiyo toban guul gaareen saddex jeer barbadhac saddex jeerna guul daro afartan gool ay dhaliyeen toddobiyo gool ayaa laga dhaliyay sagaal iyo gool oo nadiifa ah way haystaan atletica madrid xataa iyagana waxay haystaan form fiican afartani kow dhibcood ayay hantiyeen labalabaatan kulan oo ciyaareen labaiyo toban guul ay gaareen shan jeer barbadhac iyo shan jeer oo guuldaro ah marka kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa labaiyo hal ku garaacday iyagoo markaasi daba ku ciyaarayay garoonkooda atletica madrid rodrigo ulafari falfardi ayaana ka dhaliyay kulankii sideed tobankii setembar dhex ee xilli ciyaareedkan aynu ku wadi jirno laakiin sanadkii hore labada marka eh, inta badan jeer ay guuleystay koxda kubada cagta madrid markay la ciyaarayaan koxda kubada cagta atletic madrid halka jeer barbadhac la galay jeerna kooxda kubada cagta atletic madrid ayaa markaa badisay karim bizema waa mid ka mid ah eh, dabcan waryahanada aadka u khatarta badan xil ciyaareedkana waa cadareynaya eh, markaynu eegno green benzema waa ninka xilciyaareedkay hore ku guuleystay abaalmarinta balandoor waa ninka sanadkan sidoo kale doonaya inuu meel fiican ka gaaro oo markii aynu eegno xataa haddii jaamsliga ku guuleysta mar xataa wuxuu ka yahay kuwa ugu cadcaaday ku guuleysan karaya inkastoo lionel misi maadaama mundiaalka dunida ku guuleystay uu yahay ninka loo socdaalinaya sanadkan abaalmarinta baalandior oo xilli ciyaareedkan siddeed jeer ayuu shabaqa soo taabtay shan jeerna uu caawiyey kow jeer ayuu dhaliyey kulamada laliigaha saddex iyo jeer uu ciyaaray saddex jeerna waa uu caawiyey marka ninkanna waa nin aada u khatar badan oo xilli ciyaareedkan waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee real madrid sidoo kale fenicia jia ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta real madrid aad iyo aad u ammaanaya fini mar kale wuxuu qaadanaya xilli ciyaareed qurux badan xilli ciyaareedkii hore fenicia jia wuxuu ahaa xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa kadib gool uu dhaliyey goolna uu caawiyey kulan uu ciyaaray laakiin waxaaba kasii daranba xilli ciyaareedkan durbo wuxuu sii marayaa gool kulan uu ciyaaray weliba sagaal gool oo caawina marka finisha jia toddoba jeer ayuu shabaq soo taabtay laliigaha kulamada uu ciyaaray jeer afar kulanna ama afar jeerna haween ayuu sameeyey marka xataa fadi falfardi waa ragga uu goolasha badan ka kubadda cagta real madrid isagana eh, waa xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa soddon jeer uu ciyaaray ama soddon kulan uu kusoo bilowday ama uu ciyaarayba labaiy gool ayuu dhaliyay afar jeerna haween ayuu sameeyey marka ninkan xilciyaareedkiisii ugu fiicnaa ayuu iminkanba ku jira taageerayaasha marengeyska waxay ammaanayaan ninka irahdo eduardo kamafinga waa nin markaasi dambeedka bidix aad geysan karaysid sidoo kaleet wuxuu ku ciyaari karaya ama wuxuu ka ciyaari karaya qadka dhexe marka ninkan caadi ma marka tony cruz ayaa dib ugu soo laabtay kulankii ugu dambeeyey liverpool markaa uu xanuunsanaa laakiin keedka ayaa la fadhiisiiyey kulanka marka tony iyo kamofinga iyo walow madrid lagu soo bilaabi karaya marka sida iminkan baase tahay alaaba iyo weliba ninka rodrigo ayaa kulamadan ama kulankan ka maqnaan karaya halka kubadda cagta atletic madridna ninka layirahdo caresco anton crisman laurent ay ku bilaabi karayaan weerarka halka kooke saawuul iyo weliba ciyaartooyda sida ninka layirahdo barias iyo molina iyo savage iyo hormos iyo weliba ronaldo iyo weliba golhay oblog ay ku bilaabi karayaan shaxdooda kuwaad marka waa ka dhan kaleetan haddii nu kooxda kubadda cagta liverpool weli waxaa ka maqan ninka la tiaga alcantara gomes artura iyo canote iyo dias iyo weliba ninka ramsey marka caawana waa kulan xiso badan oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay ciyaarayaan waxay ku ciyaari karayaan shaxdan alison vandaj gomes alexander arnold robertson fabinho bashetig henderson nonis gegbo iyo weliba salax ay ku ciyaari karayaan marka waa kulamada badan weeyaan city waxaa la saadaalinaya saddex gool hal ay kaga badin karaysa barmus marka waa kulmada jira arsenal laser city napolitaanka xataa way ciyaarayaan imboli la ciyaaraya marka napoli waxaa la aaminsan yahaba in durba horyaalkii laliigaha ama horyaalkii saare ee talyaaniga ay qaateen maadaama iminkanba shan iyo toban dhibcood ku hogaaminayaan horyaalka ama iskudeeta talyaaniga ay doonayaan sanadkan ogayaha saaxibada wel waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door k n qeybihii ugu dambeeya barnaamijkana iminkan ayaynu soo gaarnay haddaynu eegnana dhacdooyinka kala jira iminkan suuqa kala iibsiga iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedka markii uu dhammaado ay soo qaadan doonto xidii qadaxa ah judi bilgham ayadna doondoonaya markaynu eegno haddaynu isku soo koobno wararka suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta b waryahaanka ninka yihahdo lenel missy ayaa imikanba ka fikiraya inuu sii joogi karayo koox kubadda cagta belgium inuu ka tegi karayo dhankale chelsea saxiixeeda amaahda iminkan bay ku haystaan ninka yihahdo jovalix ayaa doonaya inuu blues xeegan si rasmiya ah ugu biiro arsenalna wada hadalo heshiiskodhina ayay la furatay daafaca dhexe ninka la william saliba dhanka kalena haddii aanu egnana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xiisanaysa qadka dhexe byr munich ninka la yihahdo waa wiil da-yar weeyaan marka rushii dodmod ay ka doonayaan ninka la judi laakiin waxaa laleeyahay haddii judi ay waayaan ninka layhahdo waxay qaban karayaan ninka layhahdo garefenbeg waa ninka aad ku khatarta badan chelsea milkeelada ninka layhahdo diboli ayaa doonaya inuu iibsado kooxda laliigaha ee lagu magacaabo serborg marka liverpool newcastle sports ilaa westhamna waxay xiiseynayaan qadka dhexe kooxda cagta monza ninka layhahdo anton stach dhan kaleetana hadaynu eegnana marco thuram oo heshiiskiisa eh, burushiyo mujingalaadba hagaagan dhacaya ayaa barcelona eh, lasoo warinaya in ay eh, ku garaaci kareyso kooxaha atletic madrid chelsea iyo weliba inter milan dhan kaletana newcastle bartilmaameedkooda koowaad wuxuu noqon karayaa ninka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo mathias oo wiil daayar weyaan fulham iyo everton laser city westhamna waxay xiiseynayaan daafaca dhexe ee roma ninka layidhaahdo smalin dhanka kalena haddii aynu eegno ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ayaa iminkan buuxaa lasoo warinaya in nona tavares ay markaa heshiiska amaahda ah hadii uu dhameysto ay soo ceshan karaya marka ninkan nona tavares waxaa lagu soo laaban karaya saaxiibadan barnaamijka intaan ayaanu kusoo afmeerayna nabla kulanti